meesha dheera dhulkayaga naga kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudaha dibadda guud dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe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 saaxiibada waxaa leenahay sheexiina soo diyaarsada si fiican sukaana keena mhm, galabta waa sheeksheeko galabta maxaa waay aan wada qosolno talaado aad iyo aad mhm. galabta barnaamijka waxaa qeybka ah xubinta noo sheekeey si fiican saaxiibada waxay soo direen sheekooyin aada fara badan mhm. oo midba mid kale qosol badan tahay haddee cagiina mawadid maanta waa isusoo ilowda intaas daafuurka horda aad iyo aad waxaa arki jiray adoo maantoo kale cagad mhm. soo qaato irahda saaxiibadu intay iga qoslinayaan mhm. si aan u oomin caggaygan wataa cag biyo ahwaayahay intaana sheekada iyo saaxiibada aanan u gudagelinin mhm. qormooyinka ay noo soo direen qosalka badnaa alaaba barnaamijka waxaan ku daafuranaa mid ka mida kaalimaha sugaanta ma adiga mase aniga adigan kuu daayay galabta wayahay waayahay saaxiibada waxaan usoo qabanayaa barnaamijkana daafur oo ah hees ay ku wada luuqayaan xamdi bilan iyo sakariya kobciye heestan waxaa la yihahdaa soo gallaabtan kuu baahan soo gallaabtan kuu baahan waayahay wixii gudbay way tegeene mm-hmm. ha go-an hana soo xasuusan qalbiga goglo kuu diyaarsan mm-hmm. soo gallaabtan kuu baaha oh. heysta eriyada wax kaloo ka siimada mm-hmm. aynu guusha gaarnay goolal badan ma dhalinaa waa eh. fariin ay si fiican iskugu direen <laughs> eh, istarey adiga ciyaaraha isku ficnidin oo male kubadda cagta ha okay ciyaarta marka la rabo kooxdu inay guuleysato waa inay goolal badan dhalisaa oo tan kale ka badan si ay guusha u qaataan haa mhm. marka iyagu waxay leeyihiin hadda goolal badan ma dhalinaa si guusha ugaarasoo xasuusanin waxaas waxaa kaloo kamid ah ereyada heesta mhm amba gambashaan ahaaye yacni cabsiyan kula ag joogi jiray inaan wax kuu sheegto ma awoodin oo kalaaad mm. <laughs> iyo aad cabsina wuxuu leeyahay qof jecel galaa leh hadaaba arid qof cabsanayo mhm. qof jecel galay hadaba iska dhaadhiciyaamoho <laughs> qofkii cabsanaa inay tahay qof jeceyl galay saas iska dhaadhici iskaray heestaas waxay daafureen barnaamijka galab wanaagsan waxaana mhm. ku wada looqeynayey sakariye kobciye iyo waayahay saaxiibada fariimahoodii inoo yahay waayahay maadaama galabta talaada ay ahayd istaray saaxiibada sheekooyin fara badan ay noo soo direen inoo yahay waayahay sheekada ugu horeysa botan aada umahadsan tahay sheekada ugu horeysa ee gacanteeda ku jirta ayaa hm. waxaa soo diray mid kamid a ah dhegeystayaashii reediyo kulmiye sheekada waxay tahay sida tan hm. ninbaa maalin wuxuu u tagay dhakhtar wuxuu hm. u sheegay inuu xanuunsan yahay dhakhtarkii ayaa ninkii baaritaan ku sameeyey su-aalo badanna weydiiyey su-aalaha kadib wuxuu ogaaday dhakhtarka ninkan cudurka haya noociisa inuu yahay cudurka cuqdad nafsiga haa marka dhakhtarkii uhm. wuxuu ninkii ku dhahay uhm. waxaad iska dhaadhicisaa uhm. inaadan xanuunsaneen oo aad caafimaad qabto kadib waad caafimaadi doontaaye ninkii ayaa yiri maba iswaaline hayuu dhahay dhakhtaro ninkii la rabay marka maadaama dhakhtarkii warkii uu sheegay haye dhahay inuu iska baxo oo xaafadiisii aado lacagtii mm. dhakhtarkan uu sii la rabay wuu fadhiista marka dhakhtarkii wuu yaabay markaasu wuxuu dhahay mm. war lacagta baaritaankii siiyuu dhahay maxaa intu fariisaa ninkii ayaa dhakhtarkii ku dhahay mm. adigana waxaa iska dhaadhicisaa inaan lacagtii ku siiyey <laughs> maadaama isagaba markuu imaaday mhm. uu yidhi iska dhaadhic inaa fiican tahay ku hay waa nafsi cudur maahane mhm. wuxuu dhahay ina lacagsi iska dhaadhic ninkan wuxuu dareemayey marka wixii loo sheegay uu ku qanci waayno mhm. marka wuxuu dhahay adina dhakhtarkan baaritaan maba kugu sameyn <laughs> waxaa iska dhaadhicisa uu dhahay inaad lacagtii qaadatay <laughs> waayahay waa sheeko aad fani u ah saaxiibada barnaamijka waa aadan uga gaar ahaan dhegeystayi sheekadaas inoo soo diray Eh, istarey kaalimaha sugaanta aan jallaacuno aniga miyaa mise waa dhankaaga waa adiga iladaafuralla wax garadkaasa kuugu jeclaa aad iyo aad <laughs> marka daafurka waa qaadata aad iyo aad daafurka faadaawaan qaatay mhm. tii labaadna adigaa iskale bootano aada umahadsan tahay adigii dhegeystayaasha waxaa idin soo qabanaa mid kamida ah kaalmaha suugaanta ay ku wada luuqeeyeen mhm. fanaaniinta kale ah mhm. nimcaan hilaac

duqaygii baad tahay ida looga dahfuro dalyaqaani geesiya ama loogu deeqaa dad bakan ka darto badoorkii baa tahay tahay sida gaxanta celiyo dawadii naftayda ila dooji caashaqa dugsi gaxanta celiyo dawadii naftayda ila ila ila ila dojica shaqa adorobide ino inu cadowgu dahajiyo allah ino ino inu cadowgu dahajiyo baahidana oo oh, deeqday baahida intan duniya noolahay lama yeesho dumar lamadisdacde adan adan kuga duxaysta adan adan adan adan kuga duxaysta warxad inaad daryeelo jacaylkana hadoro bidin inu cadowgu dahajiyo allah inohino inu cadowgu dahajiyo danta guud adduunyada ibhamanina noonool darajana alaalay waayahay waxbaa ka dhacay mhm. jacaylkan ha doorbidin inuu cadowga daajiyo waa dardaarankii ugu dambeeyey aad aad yaa ku mm. luuqeynaya heystaan waxaa ku wada nimcaan hilaa iyo fanaanada idil mhm. aad iyo aad waa tahay maadaama galabta talaada ay tahay mhm. dhegeystayaasha sheekooyinka ay noo soo direen ayaan weli fare ka qodnay aad iyo aad waa dhankeyga strey waxaan soo qabanayaa sheeko uu noo soo diray dhageysta la yiraahdo bare maxamed nuur bare maxamed nuur mhm. mhm. sheekadan wuxuu ku bilaabay nin baa hadda ka hor siyaaro aaday si fiican mhm. siyaarada dadkaana siyaarada oo inta badan in la booqdo qabri qof markuu baabuurkii u raacay marka meesha ku tagi lahaa ayaa baabuurkii la rogmadagaaribaa uh-huh. la rogmaday mm-hmm. marka wuxuu dhahay ninkan aan sheekadiisa inin wado waxaa soo gaaray dhaawac isbitaal ayaa la geeyey mm-hmm. wuxuu soo toosay isagoo isbitaal dhex jiifa wuxuuna arkay isagoo dhacadcad xiran mm-hmm. hareerihiisana ay jiifaan dad dhacad xiran markaas wuxuu isdhahay aakhira baad joogtaa waa baxday markaasuu mid u dhow agtiisa jiifay wuxuu ku yidhi sheekh saalax sheeg markaas kii bukaankaa ah wuxuu ku yidhi sheekh saalax yaa la dhahaa mm-hmm. markaasuu wuxuu dhahay xariifkii sheekh saalax waa nin caana oo aan rabay inaan soo booqdo <laughs> wuxuu is yiri qofkii dhintay mhm. maadaama adna aad ka daba dhimatay waxaad joogtaa meeshii dadka dhintay ay joogeen marka wuu raadiyey wuxuu dhahay aawey shiiqiyaan rabaahe sheekh saalax sheeg aan raadinayay haa waahagaag dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii galab wanaagsan weliba xubintii aheyd noo sheekeey weliba sheekooyin aada u qurux badan ayay dhegeystayaasha inoo soo direen botaano aada mhm. yo aad sheekooyinka waan ognahay inaynan weli fari ka qodnayn oo ay saaxiibadu sheekooyin badan inoo soo direen balse mhm. markaan kaalmaa sugaantaan u laabanayna waxaa noo soo qabanayaa hiis maantadan dabka laga soo qaaday aad iyo aad maantadan aan saaxiibada la hadlayno ayaa hiistan la soo saaray waxaan ku luuqeynayaa faysal muniir hiistan marka waa qisa dhab ah mhm. sida yani ereyada laga dheehan karo heysta ku jira mhm. bal kala dhex baxno iyo heysta talow qiimahaagiyo qaayahaaga garan maad noqon qofkaygiye yaa kuu qalmoo kale qadar yaa nagayn karaa yaa nasiib qorshayn karaa horta calaf qornaayo qaliyaa bedeli karaa qaliyaa bedeli karaa qadar yaa nagayn karaa yaa nasiibu qorshayn karaa horta calaf qornaayo qaliyaa bedeli karaa qaliyaa bedeli karaa qof kastaba qofkuu rabo xisab yaa ku siin karaa yaa dareen qabyoobo qalbigaaga toli karaa qalbigaaga toli karaa qof kastaba qofkuu rabo qasab yaa ku siin karaa yaa dareen qabyoobo qalbigaaga tuli karaa qalbigaaga tuli karaa wadeeba mooye haddaan qoys midoobayn yaan qoonsan waayahaa maalmaha qadheero yungarada qandhaysane garan waayin qoose xisuqanada weeyaan xisuqanada weeyaan quwadeeba mooye haddaan qoys midoobayn yaan qoonsan waayahaa maalmaha qadhaadho yungaarada qandhaysani garan waaye qoonse qofkaygii yaa ku qalme kale yaa ku qalme kale talo qiimahaagiyo qayahaaga yaa garan maadu noqon qofkaygii yaa ku qalme kale yaa ku qalme kale karaa aan ku qaanaca noloshee qofku helay maykaasiin qofku helay maykaasiin ya qulub qulub jecel qud wadaaga odhan karaa aan ku qaanaca noloshee qofku helay maykaasiin qofku helay maykaasiin quwadeeba mooye haddan qoys midooben yaan qoysan waayahaa maalmaha qadhaadho yungarada qandhaysani garan waayin kuuse xiso qanac dhan weeyaan xiso qanac dhan weeyaan quwadeeba mooye haddan qoys midoobe waayahay aleele waxbaa ka dhacay faysal munuur wuxuu leeyahay mhm. qadar yaa nageyn karaa mhm. yaa nasiib qorsheyn karaa horta calaf qornaa iyo mhm. qalin yaa bedeli kara warkaa ku dhan aad iyo sheekadan eh, sida eryada ka muuqata dintan aan hore usoo sheegnay waa qiso dhab ah eh, marka adigoo saaxiib lahaa weliba heesta muuqaala lagu sameyaad iyo aad qofaad mhm. saaxiib la ahayd mhm. ood isku fiicnaydeen ood muddo wax wada qorsheynayseen mhm. oo lagu yiri qofkaagii qof kala lagu daray yaa nasiib qorsheyn kare waana sababta loo dhahay wax sahlan ma ahan qofaa qorshiis ka ogeydeen oo mhm. weliba adig aa ku xisaabtamayseen mhm. waa lagaa guursaday ama uu kaa tagay tegay walaahi bilaa aqabadeeday leedahay <laughs> hadda umalaynooyaa inay dhacday <laughs> waa tahay mm. eh, qaybihii dambena waan kusii saqaynaa istarey sheekada dhankaaga gacantaada ku jirta ee dhegeystayaashu ay nala soo wadaageen waa tahay bootano qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan waanu kusii saqaynaa mhm adigii dhegeystayaasha mhm. sheekadii ugu dambeysa ah hadda gacanteeda kusoo dhacday sheekadan waxaa inoo soo diray mhm. dhegeysta magaciisa la dhaho mhm. axmed maxamed cabdulle wuxuu leeyahay bahdareedi kulmiya iyo dhammaan dhegeystayaasha galab wanaagsan sidoo kale annagana waxaan leenahay galab wanaagsan sheekada waxay ku bilaabanaysaa mid ciyaalka xaafadda ayaa waxaa lagu dhahay aabahaaga laba boqol dollar uu haystaa haddii uu ku siiyo boqol dollar maxaa u soo haray <laughs> markaasuu yidhi mm-hmm. laba boqol baa usoo hartay intay ku qosleen bay ku dhaheen war mm-hmm. ileen xisaabtu ma taqaanid maadaama la dhahay aabahaaga laba boqol haysta maxaa usoo haray maba iska waalina wuxuu dhe labadii boqol dheeb usoo hartadadka waxay ugu qosleenba waa sidaa waxay ka rabeen mm. boqol hadduu isiiyo boqola usoo harayso markaasuu wuxuu dha amab iska waaline labadii la soo hartay bay ku qosleen xisaabta ma taqaanid wiilkii intuu soo booday kulaha xisaabta waan aqaanaa ee idinkaa aabahayga aqoon u lahayn <laughs> hal doolar xataa weligiis ima siinin <laughs> waxaa ku jirtay midka wiil dadka dhaliilay si fiican wadhaha xisaab ma yaqaan sababtoo ah aabihiis u dhalmo w kaga aqoon badanya weligiis hal dolar ima siino dha marka saas darteeda nin hal dolar isii waaye mhm. boqol dolar goorma <laughs> Eh, sheekadaas mhm. dhegeystaha inoo soo dira aad ayuu u mahadsanyahay sheeko qosol badanay ahayd dhinaca hadii loo fiirina wiilka lala yaaba dhinacna dhinac mm. kale oo dadka ka siiyey marka aad iyo aad mm. eh, gabagabada isla joognaa saaxiibada barnaamij kala wanaagsan mm. waxaan leenahay saaxiibyaalada umahadsan tihiin intii ka qayb qaadatay soo dirista sheekooyinka maalinta talaadada ah ee xubinta noo sheekeyna waan u mahad celinaynaa mm-hmm. intii aan ka gaari weynay fariimahooda inaan halkan ka akhrino saaxiibayaal naga raali ahaada wakhtiga inaga dhacay mar kale imaan doontaa mm-hmm. leenahay jecleen inaan kala tagno fariimaha mm-hmm, mm-hmm. balse wakhtiga barnaamijka oo inagu yar aawadii ayaan uga tegaynay eh, saaxiibada alaba markaan ka tegayno gabagabada waxaan oga tagnaa mid ka mid a ah kaalimaha sugaanta oo adiga maxaa usoo qabanaysaa waa tahay bootaanoo gabagabadii barnaamijka galab wanaagsan ayaan isla soo gaarnay mm-hmm. maadaama gabagabadii ay dhahday ister waa dhankaaga anigana mararka qaar dhanka ee qaraamiga amarmar aadaa dhankaas laygagama hormaro waxaan soo qabanayaa fanaankii weynaa ee mhm. salaad derbi heestii ahayd ceelbuur mhm. culays uma dhaqaaqdo mana mhm. cararto cagta socodka kuma dherarto ciidde way eribsataa heestaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii kale wanaagsan saaxiibayaal tani barnaamijkan kiisa kale waa botan istaro idin leh sidaasiyo nabadgelyo

gacmaha iyo faraha casarkii cadceedo godka ciribka geliso kasokiyaacado balarwada casaana ku casaysay bala maanta canabko obaalaci ambaruud bislaadi cagaharkoydsiini caleenubaxaa bixison cididaaqin ilaa ciribtaboosiyo kuta caradeeda ku arki maysideama irinka hoosiyo nafta xaradiisa caddan ku arki mayni alla lama ammaano waxay gacan tahay gidageed caleelo cusub u ka baxayo

albuurku yaallay caynkiisa ka macabsuute casrab galab le calol weexan kugulama cawayse hadalku inta ka macabsuute طلب لي على الوحدة ولما حويت عيشك بوهيبو حرق وارتي ما يسيبي عيشك بوهيبو حرق وارتي ما يسيبي ادوى حيكو دافا كل عمل سمان

dowlad ninkii dhalay ad looga celiya waa curad ninkii dhalay laga siiya cudub waa curad ninkii dhalay mahad looga celiya ها قعمها فيها فارها وجودها قعمها فيها فارها حتى عاد عيبه والتعيد بتاجلته هتفك يا حاجو ولا الوضع عسانا وعدي سيبلا